halabati alcaduwi cadowgu inuu qofka ka qaalib noqdo uu ka adkaado in allah subxana wa tacala laga magangalayo baabkan u baab yahay waxaan ku soo jirnay kitaab alisticaada waxyaabo badan ayaan soo marnay axaadiistana sidii xali iyo habeenada ka horreeyey aan soo marnay way isku noqnoqonayaanoo imaamka calayhi raxmatullaah xadiidku wuxuu soo celcelinayaa inuu kala soo baxa gooni xabad xabad inuu yidhaahdo muxuuah diladii alla in la magangalo qiladii in alla magangala wahaakada faqrigii alla in la magangalo wahaakada xaalad aysa ahaato marka hal baab intuu ku soo aroorin lahaa wuu soo noqnoqayaa ama wuu soo celcelinayaa imaamka calayhi raxmat ullah maadaama ay axaadiista intooda badan mukarar iyo celcelis yihiin sharax badan eh, madul istaagi doona meel meel aad u kooban ma oyana biidn lah caza wajal si casharka aan qayb fiican u socodsiina biidn lah baabulisticaada alla in laga magangala min halabat alcaduwi cadowgu inuu qof ka qaalib noqdo inuu alla ka mangalayo baabkan u baabay xadiidka shan kun afar boqol iyo todoba iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala imam abna amed amr sr almisri weyaani qaala xadaanii ibn wahb cabdilaahi qaala akhbaranii xuyay ibn cabdilaahi qaala xadaanii abu cabdiraxmaan alxubuli can cabdilaahi bn camr ibn caasi radia allahu canhuma ana rasuula rasulka al sl slm kaa rasuulkan wuxuu ahaa yadcuu mid alla ku barya subxaana wa tacaala bihadihi اlkalimaat erayadan ayuu alla ku baryaji subxana wa tacaala allaahuma anlahow inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangeli min halabati dayn dayn inaa iga qaalib noqoto oo dayn ay la degto ayaa rabbiyow kaa maangeli wa qalabat اlcaduwi cadowga inuu iga qaalib noqdo rabbiyo waan kaa maangeli wa shamaatat اlacdaa inay igu hiishadaan ama igu wiirsadaan cadowga intaba ilaahay ilaahay waan kaa maangeli weyaan marka daynta waa imtixaan nabigeena suu sheegay calayi slat slam qofka hadduu daymooba hadal ayuu sheegaa been ayay ka noqoni sidoo kale balal ayuu qaadi wuuna kabixaya waa ka baxayaa tabar la-aanta ayaana keenayso cadowga asal ahaan waa gaalka waxaa kaloo laga yaaba munaafiqiinta waa cadow iyagana shaydaanku waa cadow sidoo kale dad muslimiin oo muminiina oo xiqdi iyo xaasidnimo iyo waxaa weyaan urkutaallo badan qabo oo waxaa weyaan cadow ku noqon karan waa suuragal nooc kastay noqdaanba ilaahay subxana wa tacala in laga mangala inuu cadowga kaa qaalib noqdo sidoo kale inay cadowga inta uun meel aad ku dhacdo ama ay wax si kaa noqdaan aad meel ku simbirraxooto ama si ay khasaaro diinadimi addunya ku soo gaarto kadibna cadowgii uu kugu wiirsado amaba kugu farxa taana inaad ilahay ka mangay subxaana wa tacaala intaba nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ducooyinkaas ayuu ku ducaysan jiray baabulisticaada alla in la mangalo min shamaatati alacdaa cadowga inuu muxuu ahaa kugu farxa xadiidka shan kun afar boqol iyo sideed iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasani yusuf bin cabdilcala qaala anbana ibn wahab cabdillahi qaala xadaثana xuyay ibnu cabdillahi weeyaan qaala xadaثana cbdiraxmaan bn xubali can cabdillahi bn camr alcaasi radi allahu canhuma ana rasu rasulka a sl slm kaan rasuulkan wuxuu ahaa yadcuu mid alla ku bari oo ku tuuga bihaawi alkelimaat kelimooyinkan soo socdo allahuma aleyw inii aniga acuudu bika waxaan kaa mangalaya min qalaba deyn deyn inay iga qaali noqoto washamaadati alacdaa cadowga inay muxuu ay gu hiishadaan amaba igu farxaan yaa rabbiyow kaa magangelay baabu listicaada min alharam waa yeelnimada iyo catatabka in alla la magangalay uu baabkan u xadiidka shan kun afar boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadis saxiix isnaad ah qaala alimaamuna saclatan akhbarna cabdullahi bn moxamed bn cabdiraxmaan qal xadana xamaad ibn mascada can haaruun ibni ibraahim can muxamed can cuثmaan ibni caas radia allahu canhuma ibnu siriin uu yahaan umaynaya maxamedkaas ana nabiya nabigena sal slm kan nabigan wa yadcuu mid alla ku baryo bihaadihi addacwaad dacooyinkan allo ku baryi jiray allahuma al ini aniga acuudu bika waxaan kaa magan galaya min alkasal wahsiga iyo cajislownimada walharami duqnimo oo ziyaado ah waljubni iyo fulaynimo walcajzi iyo waxmataranimo min fitnati maxyaa nolosha fitnadeeda walmamaati i geeridan fitnadeedan rabbigu kaa maangeli xadiidka shan kun afar boqol iyo sagaashanaad waa xadiid xasana saxiixa qaala alimaamu nas maxamed cabd lahi bn cabdilxakam can shucayb ibn ley asacdi weyaani almisrida can ley ibn sacd almisri can yaziid ibn haadi can camr bn shucayb can abihi o shucayb ibn muxamed ah can ah, jadihi ay jad shucayb awogii oo cabdulahi bin camr cas radi allah canhuma qaal wuxuu yidhi jaddigaas samictu rasul baan ka maqlay sal slm qori isagoo ayaan ka maqlay allahuma alay innii aniga acuudu bika waxaan ka amaan galay min wahsiga walharam duqnimada ziyaadada ah wactatabka walmaqrami ay deymow iwalmaami dembiilanimo ama dembi acuudu bika waxaan ka amaan min shari almasiixi dajaal kii isha masaxnaa oo beenaalaha a ka amaan geliy bika waxaan ka amaan min cadaab alqabri qabriga cadaabkiisa wacuudu bika waxaan ka amaan min cadaab annaar naarta cadaabkeeda weeyaan baab isticaada alle in laga magangalo min suui اqadaa xugun iyo qadaha ilaahay waxaa weeyaan nooc xun in qado lagaaga dhigo oy musiibo xun kugu dhacdo ama mid diineed ha noqoto ama mid adduunya ha noqotee inaad allah ka mangayso subxaana watacaala ayuu baabkan u baabya alisticaada alle in laga magalo min suui qadaa qadaha ilaahay qeybta wax xanuunka badan oo waxaa weeyaan xumaan adig ku geysanayso inaad ilaahay ka mangashay baabkan baab xadiidka shan kun afar boqol iyo ko iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu asxaab rahim alxamdani qaala anbani sufyaan ibnu cuyeyna can sumay can abi saalix in sha allahu tacala can abi hurayrata cabdiraxmaan skhdawsi radi allah anhu qala wuxuu yihi abu hurayra kaana nebiyu nabigeen wuxu sal slm yatacawadu mid ka mangala min hadihi halaa saddexdan oo la ka mangeli jiray min daraki shaqaa dhurdarsi iyo shaqinimo gaaritaankii oo qofka duurdarsanimo iyo m ah inuu mxua ah shaqi noqdo u gaaro inuu wanaag waayo weyaan xumaan waxa weyaan ay u noqoto wax loo xukumay iyo wa shamaatat alacdaa cadowga inay kugu wiirsadaan amaba ay waxaa weyaan kugu farxaan ama ay ku farxaan wa suui iyo xukunka kiisa xun iyo qadaha ilaahay ila qadaha min khayrihi wa sharihiba soo maaha alimaanu biqadari khayrihi washarihi waa shar ayuu leeyahy marka qadaga ilaahay subxana watacaala uu xukumo marka intaba ilaahay subxaana watacaala ayuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ka maangeli jiray iwa jahdi lbalaa balada inay qofka dhibaatayso oo dhib weyn ay gaarsiiso intaas ayuu nabigeena ilahay ka maangeli jiray qaala sufyan wuxuu yidhi haula huwa alaaa inta aan muxuu ahaa xifdisana waa saddex fadakartu arbacatan afar ayaan sheegay liannii aniga laa axfad alwaaxida kii ma ogi alladii kaasoo laysa fiihi aanan ku jirin afartan mid ka mid a ayaanan ku jirin saddex ayaan xifsanaha marka isaga ka darsameenoo saas ayuu leeyahay baabulisticaada alla in la magalo min daraki shaqaa dhurdarsi iyo waxaa weeyaan meel xun qofki inuu gaaro oo halkaas ay ma'wigiisi iyo makaanhoydkiisa ay noqoto in alla la magalo subxaana wa shaqaaga adduun uu noqon karaa shaqiy laakiin kan aakhira ayaa khatara qofk shaqi aakhira kun adduunka waxaa laga yaaba qofka inuu iska qawnaado ood kabalaan ahaado dhaqaale yari ay hayso xanuuno badan ay haayaan oo isku toosneen awlaadlaan uu yahay waakada taas waa xanuun badan tahay shaki ma laha laakiin wax weyn maahan marka loo fiiriyo aakhiro qofka marka waxaa muhiima ah inaad aakhira aad turbiinkaada meeshu hay aakhira ay noqoto lidaalika nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam waa tii uu dhihi jiray ilaahayow walaa tajcal idunyaa akbara hamina ya in waxaa weeyaan hamigaada iyo murugadaada inta ugu weyn ay noqoto adduunye taasaa musiiba ah weyaan tan lagu arintaas inaad qofka ad ilaahay ka baryo inuusan saa noqonin o xadiidka shan kun afar boqol iyo iyo laba iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala imam qtay xadana sufyaan ibn cuyeyna can sumay can abi saalix can abi hurayrata ana nabiya nabigana sal sl kan nabigan wuxuu yastaciidu mid alle ka magangala min suui اqadaءi xukunkiisa iyo qadaha ilaahay kiisa xun amaba xanuunka badan iyo washamaatati acdaa cadowga inay ku farxaan qofka iyo wadaraki shaqaa dhurdarsi in qofka uu gaaro ama ay u noqoto mid loo xukumay iyo wajahdi ilbalaa balada waxaa weeyaan dhibaatadeeda intaas weyaan baab listicaada min aljunuun qofka waali inuu alla ka baabkan u xadiidka an kun afar boqol iyo saddex sagaashan ad xadis qaala imaam md qa xadana abu daawuud abu daawuud so mxuu ahaa ayaalisi soma qaala xadana hamaam bn munabi an hamaam bn yaya acawd imam munabi can qataada ibnu dacama saduus basri can anas nabigan sl sl kan nabigan yaqul mid yihahda allahuma ala inna nacuudu bika xan kaa magala min aljunuun waali ayaan kaa mangeli kow iwa aljudaami cudurka judaamka la yihahdo oo jirka gura iwa albaras baraska wasayi asqaam iyo cudurada kuwooda xun ilah inta waan kaa mangelay weeyaan baabulisticaada alla in laga magangalay min cayn jaan jinniga ishiisa qofki inuu ilahay ka magalayo baabkan u baab xadidka shan kun afar boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qaala imam hilaal ibn cala qaala xadaثana saciid ibn sulaymaan qala xadana cabaad can اljurayri can abi nadra can abi saciid اlkhudri radia allahu an qala abu saciid kaana rasul rasulka wuxuu ahay sal slm yatacawadu mid mangala ilaahay ka mangala min cayn aljaan jinniga ishiisa ayuu alla ka mangeli jiray beriga hore wa cayn alinsi insiga ishiisa ayuu alla ka mangeli jiray falamaa goortii nasalad ay soo degta almacwidataan labada ilaahay lagu mangalo oo suurat falaq iyo suurat اnnaas ay soo degeen e akhada bihima labadii ayuu nabiga qabsaday calayhi salaa slaam wa taraka wuxuu iskaga tagay maasi waa daalik intaa wix ka soo haray ya min shar waswaas اkhanaas aladi yuwaswisu fi suduur الnaas min aljinati wالnaas wahakada qul acuudu birabbi اlfalq min shari ma khalaq iyagaasa marka wax walba maa tacawada biha bihima mutacawid waati aan soo marnay iyada wax lamid lama arko weyaan lidalika waxa alla wixii intaa ka soo haray nabigeenna waa iska sayray ama farow kala baxay sala allahu calayhi waaalihi wasaxbi wasalam baab isticaada alla in laga mangala min shari kibar weynaanta qofka aadka bini aadamku aad aragteeno ma raba inuu muxua degdeg u dhinto cumr dheer ayuu rabaa waana wax fiican khayrukum man daala cumruhu waxasuna camaluhu soo maha waa sax laakiin xaalad waxaa jirta haddaad gaarto uu qofka amaniina maanmar iska dhinto lidaalika gaalada waxay sameeyaan xiliyada markay gaaraan waxay leeyihiin alqatlu الraxiim dilka naxariista ah oo erbad baa lagu duri erbad baa lagu duri kow baa la dili ad arkaysaa mid lasii wado oo qatl raxiim loo wado oo ilmihii awoogu ahaa iyo mxuu ahaa wax alle wixii isagaa dhalay wiilashii u dhalay gabdhihii ay soo watinaano xaggee loo wadaa baabuur lagu riixi alqatl الraxiim dilka subxaan allah gaalnimo mogta wax ka xun adduunka ma jiraan waaya xadiidka شhan kun afar boqol iyo شhan iyo sagaashanaad waa xadيث صحيح isنaada qاala الإmam muسى iبn cبdiرحمaن qala xadaثna xuseين عan زاaئdة عan xumayd عan aنس بn maliki wuxu aنس kaana wuxuu ada rasu rasulka sal slm yatacawadu bihaulai kelimaat kelimooyinkan oo alla ku mangeli jiray kaana kaana wuxuu nabigeen yaquul mid alayh sala slam allahuma alla innii aniga acuudu bika waxaan kaa magala min alkasal wahsi wاlharam waayeelnimo ziyaada wاljubni fulaynimo wاlbukli bakhaylnimo wasuu kibar iyo weynaanta teeda xun iyo fitnat dajaal dajaal fitnadiisa wa cadaab qabri qabriga cadaabkiisa isticaada min suui اkibar mujadan aw min shari اkibar baab اlisticaada alla in laga magala min ardal cumr cumriga kiisa muxuu ahay hoobadka ah uma radadnahu asfala saafiliinta tafsiirka tafsiirada lagu fasira ay ka mid tahay wa minkum man yuraddu ilaa ardali اlcumri kay laa yaclam min bacdi cilmin شhayئa xadيiث شaن kun afaر boqol iyo لix iyo sagaشhanaad waa xadيiث صaيixa qaala الimaam نaس kuna mxamed بn cabdالأعlى qala xadaثna khالid بن xad jayma عن شhucبة can cabdالmلك بn cmayr qaala samictu mصcب بn sacdi can abihi sacd بn abi waqaas qala wuxu yihi sacd kaana qaala wuxuu yihi ninka la yihahdo mscab kaana wuxuu ahaa yucalimuna midna bar hamsan شhan ayuuna beri jiray kaana rasul rasuulkaana u ahay sal slm yucalimuhuna mid isaga baro ama dadka baro wayaquul wuxuu dhihi jiray allahuma alyo inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min bukli bakhaylnimo wacuudu bika waxaan kaa magangalaya min aljubni fulaynimo wacuudu bika waxaan kaa magangalaya min an uradda ilaa arda alcumr cumriga kiisa dambe oo ugu hooseeyo in la celiyana waan kaa magangeli wacuudu bika min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa ilah waan kaa magangeli min arda alcumr waa kasalka marka wacuudu bika min an uradda ilaa ardali alcumur xadiidka ama baabka afartanaad baab alisticaada min suui lcumr cumriga kiisa xun waa kii horeo kale un min ardal cumri suul cumarka waa isla yihiin cumrigiisa xun nacam kulli isla yihiin dhammaantood shay waaxid laakiin imaamku waxaa weeyaan wuxuu rabaa inuu ku dul joojiyo saas weeyaan meeshan wuxuu aad ugu shabahay alimaam albukhaari caleyh raxmat oo wax badan yani saa u celceliyo waa yahay ba xadiidka shan kun afar boqol iyo todobiy sagaashanaad wa xadiid saxiixun lihayrihim qaala alimaamuna santa akhbarna cumar bin bakar qaala xadadana axmed ibn khaalid qaala xadadana yunis can abi isxaaq yacni abaa hawayaan yunis ibn abi isxaaq isabici can camr ibni maymuun qala wuxu yhi xajajtu maca cumar sayid cumar ayaan la xajiyey amiiru اlmu'miniin radia allah anhu arda fa samictu aan ka maqlay yaquul isagoo dhan bijamcin musdelifa mashcl xaraamna waa la yihahdaa musdelifana waa la yihahdaa jamcina waa la yihahdaa intaba musdelifa magacyada loo yaqaanay ka mid tahay fa samictu waxaan ka maqlay cumar eh, ibn khaaab yaquul isagoo bijamcin musdalifa kula ayaan ka maqlay alaa hooyaay ina nabiya nabigana sal slm kaana wuxuu yatacawadu mid alla ka magangala min khamsin shan ayuu alla ka magangeli jiray maxaa ahan shanta ayada allahuma al inii acuudu bika waxaan kaa magala min albkli bakhaylnimo kow waljubni fulaynimo acuudu bika waxaan kaa magalaya min suuci cumr cumrigiisa xun iyo acuudu bika waxaan kaa magalaya min fitnati min fitnati sadri xabadka fidnadiisa ayaan kaa magangeli acuudu bika waxaan kaa magalaya min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisaan kaa magangeli saas ayuu nabigeena dhihi jiray calayhi الsalaatu wasalaam waaya baab اlisticaada alla in laga magala min alxawri nuqsaan iyo dib u dhac bacda alkawri ziyaada gadaasheed yacni inaad ilaahay ka magangasho hadda caafimaada haysataa allahuma zidna ya rab diin ayaan haysanaa allahuma zidna ya rab waxaa weeye risiq ayaa la haystaa allahuma zidna ya rab amni ayaa la haystaa allahuma zidna ya rab wahaakada nicam aan la koobi karin wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ma koobi kartaan wax la koobi karin ayuu ilahayna siiyey waa ziyaada marka hore u marka in gadaal lagu soo celiyo oo caafimaadkii jiri lagugu bedelo oo waxaa weeyaan diintii diinlaan lagugu bedelo oo risiqii faqri lagugu bedelo oo cibaadadii toosnaanti baadinimo lagugu bedela waa alkawru alxawru bacda alkawr marka ilaahay ziyaada uu ku sii kadib ayaad gadaal u noqotay marka taasaa ilahi la magan gala wa tacala ilaah hore noo ilaa jannada aan ka galno oo wanaag aadna siisay hore ah, nooga taamyeel weyaan wa calayna baabu isticaada alana magala min alxawri noqsaan iyo dibudhac bacda alkawri ziyaado gadaasheed weyaan xadiidka shan kun afar boqol iyo sideed sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nas bna azhar ibn jamiil qaala xadana khalid maxaadi hujaym qala xadana shucba can caasim ibn sulayman axwal inuu yanfilay can cabdillahi ibni sarjis ana rasul rasulka sal slm waradiya allahu can abdillahi ibn sarjis ana rasu rasul ka sal slm ka rasulkan safara goorta safar qaal wuxuu dhihi jiray allaahuma allah yow inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min wacaa'i safar safarka mashaqadiisa dhibkiisa iyo wa ka'abati iyo ka'abada waxaa weeye murugada qofka iyo tiraayada aadka iyo aragto xumida markaad meesha reerkaada ku laabato wax aad runta kuu dhiba oo wejigaada madoobeeya ayaa waxaawey ka'aba la yidhahdaa qofka khalaas xitaa tilaabadayaa dhibi wa ka'abati almunqalab noqosho waxaa weeyaan muruga iyo waxaa weeyaan tiraanyala ayaan kaa magangalaya walxawri iyo dib udhac bacda alkawri ziyaado gadaasheed wa dacwat اlmadluum qofka la dulmiyey oo lagu gardarooday habaarkiisana waan kaa magangeli wa suuءi mandar aragti xumi fi ahli reerkii walmaali maalka markaan noqdo inaan reerkii iyo maalkii oo si xun ah aan ku noqdo inta waan kaa magangeli weeyaan marka min alxawri bacda alkawr wاlxawri bacda alkawr xadيث شhan kun afar boqol iyo sagaal iyo sagaشhanaad wa xadيث صaحيixa qaala الimaم ن أخbarna isxaaq بن ibrahim ibn rahwey w qala xadana jrيr بn abdالxamid can caasim الأxwl can abdالlahi bn sarjis sulaym awl soma caasimkaas ana rasul rasulk sal sl ka rasulkan wuxuu idaa saafara goorta safar qala wuxuu dhihi jir allahuma alay inii acuuduka waxaan kaa magalaa min wacaa'i safari safarka dhibaatadiisa iyo wa kacbati lmunqalab noqosho muruga iyo tiraanya iyo dhibaato lah walxawli walxawri iyo nuqsaan iyo dib u dhac iyo xumaan bacda alkawri kadib weyaan wadaacat اmadluum qofka lagu gardarooday habaarkiisa wasu mandari aragti xumo fi اahli reerka iyo walmaali iyo maalka iyo walwaladi caruurta intaba si aanan jeclayn inaan ugu noqdo ayaa ilah ka amangeli waxaa yeelay qofka muminka ah markaad ama qofka waalidka ah inta uu jooga moogtahay tarbiyadii ayuu gacanta ku hayaa oo ilmihii uu tarbiyeynaya salaada soo kici kula dadaal wahaakada diinta ilaahay wanaagga adkaarti sidoo kale biilashoodii iyo waxoodii iyo sidoo kale caafimaadkoodii wax badan buu la xarbiyaa moogta markuu laakiin ka maqan yahay wax badan baa isdabamari karo marka inaad ilaahaad u dhiibto subxana wa tacala tira ilaahayow hawsha ayada ii qabo arrinta ayada adig ayaan kaaga tagay allahuma anta asaaxibu fi اsafar wاlkhaliifatu fi اlahli sooma saas weeyaan waa yahay baab اlisticaada alla in la magangala min dacwati اlmadluum qofka lagu gardarooday oo muxuu aha laga tookarooraday amaba la dulmiyey habaarkiisa in ilahi laga magangala subxana wa tacaala wاtaqi dacwaة اlmadluum fainahu laysa baynaha wa bayna اllahi xijaab war qofku lagu gardarooday habaarkiis iska ilaali maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala iyo habaarkaas cid u dhexayso xijaab ah ama xijaab uma dhexeeyo weeyaan waa khatar markii baa la ajiibaya xadiidka shan kun iyo shan boqolaad caawa nambarada ay soo ekaadeen markaysan alla dhowina insha allah ilaahay subxana wa tacala khayra nooga dhameeyo shan kun iyo shan boqol ayaan gaarna ilah baa ku mahadsan subxana wa tacaala waa xadiid saxiixa qala imam barna yusuf bn xamed qaala adana bishr bn mansuur can caasim can cabdilaahi bni sarjis qaala wuxuu yihi cbdillah sarjis radia allahu anhu arda qaala wuxuu yihi kaana nebiyu nabigeen muxuu ahay sala allahu calayhi waali wasalam idaa safara goortuu safra yatacawadu alla u ka mangeli jira min cataai safar safarka dhibaatadiisa wakaabat almunqalabi iyo noqoshada murugada leh oo waxaa weeyaan tiraanyada dhibaatada leh iyo walxawri nuqsaan iyo dibu dhac bacdalkawri ziyaada gadaasheed wadacwat اmadluum qofka lagu gardarooday habaarkiisa iyo suu اmandar iyo aragti xun fi اlmaali wاlahl walad waa si aan soo marnay baabu اsticaada alla in laga mangala subxaanaه watacaala min kaabat اmunqalb noqosho muragala in laga mangalay baabkan xadii شhan boqol iyo koobaad waa xadii صaxiixa qala imam nas abarna mxamed ibn cmr ibn cali ibn muqadam qala xadana ibn abi cadi wa maxamed ibrahimi can shucba can cabd lahi bn bishir alqacmi can abi zurca can abi hurayra radia alah ardaah qala wuxu yih abu hurayra kaana wuxuu ahaaday dhah rasul rasul ka sal saafara goortuu safra oo farakiba raaxiladu gaadiidkiisa uu koro qaala wuxuu dhihi jiray biasbucihi fartiisa ayuu saa yeeli jiray wamada shucbatu isbucu fartiis ayuu taagay qaala kadibna nabigan wuxu yih sal slm allahuma alay anta saaxibu kan saaxiibka ayaa tahay fi safari safarka oo nagula saaxiib ah oo nagu dhowri waxaw aday ayaa ah nala jiro iwa kanaan ugu tagnay fi lahli reerki walmaali maalka allahuma ala inii aniga acuudu bika waxaan kaa mangalay muctaay safar safarka dhibaatadii dhibaatooyinkiisa iyo wakaabat almunqalabi noqoshada murugada lah iyo tiraayada baab listicaada alla in laga magala min jaari su jiraanka xun in ilah laga magala subxana wa tacaala jiraan xun waa imtixaan allahu mustacaan shan kun shan boqol iyo labaad waa xasan saxiix qaala imam nas cali falas qala xadana yaxya bn sacid اlqaطn qala xadana moxamed bn cajlaan can saciid bn abi sacid اlmaqburi can abi hurayrata cabdiraxmaan sakrdowsi raawiyat islaam radia la qa u abu hurayra qaala rasuulu lahi sal sl rsulkan wuxuu yihi tacawadu man gala bilah alweyne min jaari suu'i jiraanka jiraanka xun fii daari اlmuqaam weliba guri lagu nagya negiah faina jaara albaadiya jiraanka reer baadiyaha ologa yataxawalu canka wooba kaa guuraya ama adaa ka guuri laakiin alla waxaad ka mangashaan jiiraanka kula degan waa masaaib xaqiiqatan yani mesha waxaad ku leedahay bos ya guri saraa kugu yeel jiiraankin wuxuu kaa noqday imtixaan laa xawla walaa quwa ya sheekh aad degantihiin heestii qayladii imtixaankii koley ragga intooda badan ragga rasli inta badan moogta falaali ay degan yihiin ya haddaba ku haysta yani ficlan hadda guryaha la degan yahay waxyaabaha dadkan ku haysta markaad aragtaan degan guryaha hadda mogta qolyahan reed sawsi iyo sawdbi iyo meelahan xaafadahan yar baxsan waa guryo filooyina ah horhinac u go-on iyo donhom iyo meelo badan xataa comorog iyo meelo badan oo xaafada hada iska caadiy ah hornadda dhaqaalo badan aan lagu ogeyn guryaha waa guryo adig ku madax banaan oo derbigaa ganjalka ku xiran marka guriga bartamihiisa degan tahay lagaama saray lagaama hooseeyo albaabkaaga cid kugu ciriirin ma lahan markaas waxaa weyaan culayska haddii xataa uu jiraankaada xun yahay waad dhantaa laakiin hadda meelaha la degan yahay oo dadka ay ku nool yihin waad aragteene albaabadii waxay isu jiraan hal mitir qaarkood waa waxyaabaha ciriiriga oo imtixaanka ah. dad guryaha dhisayaan ilaah ugu baqaan subxana wa tacala ay waajib tahay waxay dhisayaan gurye wax u dhexeeya ma laba mitr mise mitrko saasay laba is horjeedaan meel lagu neefsan kara ma saas waxaa laga dhigay saddex mitr laa xawla walaa quwata illa billah dadka ma loo qoday mis deegaana la dejini waa imtixaan xaqiiqatan waxaas risiq kama imaanaya waxayna qasab noqon doontaa in waxa la dumiyo waa qashinqob waanooda waaa wadaadkii sheekh uh, yuusuf uh, sheekh cudweyne miyuu aha ayaa maan meeshaa ku burqaday waad ogeydeen arrinteeda ka hadlay ficlan gartiisa waa inuu burqado waxaa jira markaad aragtaan madaxaad qabsanaysaan adduunka meel waxaa laga sameeyo inaba xoolo loo dhisa waa gooniy waxyaaba hadda ay soomaalida samaynayaan bini aadam wax loo dhisa maha sheekh bakin ma laha oo meel mamar ahoo lagu neefsado ma laha bahw iyo meel dadka udhexeeya ma laha meel haba yaraatee muxuuaha markaad soo degta aad xataa aad cag dhigi karta ma lahan mataarog maad ku dhici imtiaan lifti ma lahan waad orol toban dabaq waa la fahmi kara waaan ma maay buuxayaan de waa imtiaan adigo un dadun cadaaban mukron akaaka la baal meel kaloo la aado waxay dhihi jireen mxuu ahaa hadalkaas inaad sa in kale ma aqaane eh, aan iska dhaaf inaad sa in kale aan ogeyn aan iska dhaaf alcumum marka waxaan kala jeedaa dadkaas marka waxaad arkaysaa sideed saaco habeennimo sideed saaco habeennimo qayle caadi ah oo hin canug xanuunsan oo ina de mogtahay waa khaarij qofka awooddiisa wax ka baxsan wa inkastoo in laga taxadiro oo Eh, mxuu ahaa ay loo baahan yah oo canugsi la yeela laakiin haddana qofku mxuu aha wuxuu samayn kara oo badnaani jirin laakiin muusik oo waa la qaylini oo albaabadii oo qaa ayaad maqlaysaa oo waxaa weeyaan qaara kor wax ka soo garaaci qobqaaqobqaaqobqaaqob soo garaaci waa imtixaan adig <laughs> marka kashi mooyihii ay la dhacayaan maxay tahay socod maahan hadda masaajidyahena qaarkood markii aad meesha dabaqyada kor aad ku socoto dhaqdhaqaaq waad dareemaysaa waa daree dhaqdhaqaaq muxuu ahaa waa khafiif waxaan wax weyn maaha waa dareemaysaa jigjigt toos adi laftirkaa lugtaada waxaad dareemaysaa inay wax dhaqdhaqaaqayaan waxaan kala jeedaa marka jiiraanka marka oo tooska oon guuraynin alla dhib badana imtixaan qofku li waxaa ugu sii daran qofkii muxuu hadda kiraysta waaba roon yahay qofku fulaad inta iibsada amaba shuqo iibsada kadibna kor iyo hoos iyo dhinaco laga jira kaas allahu naxariisto hawla u taal hawla u taal kaas waa yahay ummadahan kale oo muxuu aha shaqooyin kalena waa iska guuri karaa dhib mahaysta ya <laughs> asna inuu kato guura waa rafaadee guriga intaa ku martay qiimihii aad ku gadatay kuma helaysa falaadyada dhibka ay leeyihin waxaa weeyaan toban kun oo doolar boqol kun oo doolaraad ku iibsanaysaa maanta ama sagaashan kun oo doolar kadibna markay shan sano joogaan waay tagayaan afar kun an kun afan waay tagayaan afartan kun konton kun lixdan kun ay tagayaan hoos ay u soconayaan guryaha caadiga oo filooyinka hore aadayaan dhulka faaruqa shaqooyinkan hoos ay aadayaan waa wax macruuf oo la yaqaan mm. waayahay baabalisticaada aan la inlaman gala minjaari suu jiraanka xun xadiidka shan kun shan boqol iyo labaad waa xadiid xasan saxiix weeyaan qaala imaamu nas aleyh ramat llahi amar adikaas baab isticaada alla in la min qalabati rijaal ragga inay kaa qaalib noqdaan oo inta laga adkaada si fiican lagu lagdado rag weliba dee moogta ragga isku xilkasnimo maaha ragga qaar barbad ay kaa adkaadaan allah ku naxariisto bas waa ku daba dhiganayaan marka in laga adkaado inaad ilahay ka mangasho subxaana watacaala oo weliba dulmi lagaaga adkaado waxaa weeyaan haddii aad daalimta oo laga adkaado waa kugu waa kugu fiican tahay laakiin adoo daalim aan ahayn oo madluuma in laga adkaada khatar xadiidka shan kun shan boqol iyo saddexaad waa xadiis saxiixa qala imam abana cli xujir qala xadana ismaaciil qala xadana camr ibn abi camr anhu samica anas maliki khaadim rasul sl sl ql isagoo ayuu ka maqlay qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm abi alxata abu alxa wuxuu ku yidhi ansaari wuxuu ku yidhi iltamis ii raada lii aniga hulaaman wiil oo min khilmaanikum wiilashiina ka mid a yakhdumunii io adeego abu alxow waxaad ii raadaysaa wiil wiilasha ree ansaarad ka mid oo ii adeego fakharaja bi fakharaj waa ila baxay bi aniga abualxata abu alxa wuu ila baxay wuu kaxeeyey yurdifunii waraahu isagoo gaadiidka u saarnaa faraska ama noqdo amaba dameer ha noqdo amaba geel ha noqdee riti ha noqdee isagoo gadaal ishaaray oo liftiisi calaa luqatina ya gadaal anoo ka saaran ayaa marka ayaa nabiga xaggiisa ila aaday sal l slm fa kuntu waxaan ahay marka akhdumu mid u adeega rasuula u adeega sal slm kulamaa nazla goor alle goortuu soo dega fa kuntu waxaan ahay asmachu mid maqla yukiru mid yukiru isagoo badiya an yaquula inuu yidhaahdo allaahuma allahyow inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min alharami waa yeelnimo aadka u weyn wاlxusni muruga wاlcajzi waxmataranimo wاlkasal wahsi wاlbukli bakhaylnimo wاljubni fulaynimo wadalci dayn dayl ila go'do iyo waqalaba rijaali ragga inay iga adkaadaan oo weliba si dulmi ah ay iga adkaadaan way haddii aad aalim tahay kugu san baab isticaada alla in lama gala min fitnat dajaal dajaal fitnadiisa ayuu baabkan ubaabay xadiidka shan kun shan boqol iyo afraad waa xadiis saxiix isnaad ah qaala alimaam nas qatayb ibn saciid qala xadana sufyaan ibn cuyayna can yaxya ibn saciid alansaari can amra binti cabdiraxmaan can cayishata muminiin ana nabiya nabigana sal slam kan nabigan wuxuu yastaciidu billah alla weyn midka mangala min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa waa min dajaal dajaal fitnadiisa qaala wuxuu yidhi raawigi wa qaala rasuulkan wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam inakum adinka tuftanuuna waxaa linku fidnaynayaa ku haboonila inakum adinka tuftanuun waaa laydinku fidnay doona laydinku imtixaami doonaa fii qubuurikum qubuurtiina oo labadii muxuu ahaa malag oo munkar iyo nakiir oo soo muxuu soo fadhiisanayeen ayaa macnaheed ay tahy weeyaan baabu listicaada an inla magala min cadaabi jahannama jahannama cadaabkeeda wa shari ilmasiixi dajaal beenaalaha isha masaxan shartiis in aan la magangalayo baabkan u baab xadiidka shan kun shan boqol iyo shanaad xadii صaxiixa qaala imam n amed bn xafs ibn cabdilahi qaala xadaanii abi abiis wa xafs ibn cabdilaahi qala xadaanii ibraahim ibn yaziid anakciyan filaya can cuqbata ibni camr ninkee weyaan ibraahim ibnu طahmaan mi hma can muusa ibni cuqbata qaala akhbarani abu zinaad cabdillahi dakwaan cabdiraxmaan hurmus xadiidku u dheeraad markaysa yani sanad naazil hurmus alacraj can abi hurayra radia allahu an arda qal u abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm acuudu waxaan magangalaya bilah allaweyne min cadaabi jahannama jahanama cadaabkeed allan ka magangalaya wacuudu bilahi alla weyne ayaan ka mangalaya min cadaabi qabri qabriga cadaabkiisa wacuudu bilahi alweyne ayaan ka mangalaya min shari almasiix dajaal beenalaha isha masaxan shartiisaan ka mangalaya wacuudu bilahi alweyne waxaan ka mangalaya min shari fitnati lmaxya noloshaan fitnada sharteeda iyo walmamaati geerida noloshaan fitno badana fitan badana waxyaabaha aan la yaabay xalay markaan darsiga ka baxay kadib inta kumaanan tukanin baabuur aan qaatay waan baxay intaan la adibin ka hore toolofka anoo sii mari ayaan mar midig iyo bidax iyo horay fiiriyey gaarina waa wadaa ugu yaraan toban wax ku dhow toban gabdhood oo gabdhihii soomaaliyeed ah ayaa waxay soo xirteen malqabadda ay bahashan yaroo madaxsaa logu dubmarteen xijaabkiiaan waay maalinta waad aragteen oo xijaabkaa loo badan yahi suuqyada iyo waad aragteen xilligii cishihii ma ogeydeen yacni cabuur yar iyo bahash yareedo mataqana madaxa saa loogu duubay qolyaa hindida iyo toban way la ekayn toban hal meel uma socon marka hal meel jidka qaar intay u gudbaayeen tiimay ahayd mid gooniyay ahayd kuwa mootay saarnayeen ummaddaas kulli mashek waa soo socda hadda gruub aan lahayn aroos wada socda lafteeda xataa uma banaano marka waxaa nagu socda ikhwaani maan dhaweydaa meelaha qaarkood markii ma eh, ma xasuustaan ayaamihii hadda faashonada la keenay oo waxaa weeyaan ramadaanka ciiddiisa ciid alfadriga iyo ciid aladxaaga soomaad arkin in meel eh, lagu soo dhejinayo faashonna oo gabdho yaryar ah waad xasuusataan waa tii aan idin dhahay balaas wadaba socota ma xasuustaan kadibna haddana faashoonaa la furay meelo ah faashoonihii markiis gabdha yaryar laiskuma ogeyn dumarkii weynaayaa loo fura ayagana noocaas kii asaga ay soo wada gateen ya sheekh kii asaga hay soo gateen kii asaga ay soo gateen shuluq waa isku wada rideen ma xasuustaan hadda mar labada kun bilowgiisii aan dhihi jiray waxaan maanta arkay gabar xijaab ka dhigatay dinac bahalka ii sheega eh, bati ma xasuustaan waa markii u horreysa dheyg ansaar waan la yaabanaa waxaan idiin sheegay in beladaa bilaabatay socon doonta hadda maanta inta baati ka dhigatay xijaab macadad yara nimi waxaa nagu socdo runtii yacni toosaan u dhaqmaynaa anagama milxaan horta mise sonkor imtixaankana is maxaa waa eh, mise malabaana malab malabka waxaa weeyaan si kastood u xoog badan yahay hadii biyo milax si kastoo ya hadii biyo lagu dhex rido markiiba sokorta waa sidii oo kale diinti aw khayrki aw wi ma daqiiqada ay hal mar aan ku hobanayna se wa jiraan breegeenna aawe imaankeenna aawe isqabadkeenna aawe miyu imtixaankan ma aragtaan mise uma jeedaan xasbuna allah wanicma alwakiil xasbuna allah wanicma alwakiil xasbuna allah wanicma alwakiil allahu mustacaan maca daalika annagoo xaaladeen ay noocaa tahay xaalad maujeeda aan ku suganay dadka dadka ugu fiican oo caalamka hadda la jooga ugu xijaabka fiican oo ugu qur-aan akhrinta badan oo ugu dadaalka badan aan ku jirnaa annaga noo jeedaan oo xaaladeenna hadda sii muxuu ahay simbirraxa adduunka kale adagaba sheeginba had dalalka qaar markaad tagto carab carbaha carbeedka haddii aad tagto gabdhaha gabadha jiinska wadato ku dhegan oo funaanada yaroo muxuu ahaa garankana wadato oo laakiin madaxa ay wax u saaran yihiin magaca loo yaqaan mataqaanaa ya almuajaba <laughs> almuajab <laughs> in meelo kale loo cararo may noqon doonta meel loo cararo maba naqan wax soo socda wax caadi ma aha xaqiiqata wax soo socda wax caadi ma aha wax soo socda wax caadi ma aha nasal allah asalaama alcaafiya waa yahay xadiidka shan kun shan boqol iyo lixaad sooma akhbaranaa yaxya ibnu drust ayuu yidhi alimaamka النسائي قال xdثna أbو إسماعيل قال xdثna يحيى بن أبي كثير أن أbا أسامة xdثه cورب عن أبي هريرة cبدالحسن qdوسي rwية الإسلام can rasul lah sl an rasulkeen kan an rasulken yqul mid yihah allahuma al ini an acudu bika waxaan kaa magangalaya min cadabi alqabri qabri cadaabkiisa acudu bika waxaan kaa magangalaya min cadaabi annaar naarta cadaabkeeda wa acudu bika waxaan kaa magangalaya min fitnati almaxya walmaat nolosha iyo geerida fitnada ayaan kaa magangalaya wa acudu bika waxaan kaa magangalaya min shari almasiix dajaal midka masaxan isha oo beenadaha shartiisan kaa magangeli waa midka sheegan inuu naar iyo janno wato xadiidka ama baabka sideed iyo afartanaad baab isticaada alla in laga magangalo min shari shayaaiin insi insiga hayaaiintiisa insiga shayaaiintooda shartooda in alla laga magangalayo baabkan u xadiidka شhan kun شhan boqol iyo toddobaad ضaciif اisnaad weya qala imam nas bna axmed bn sulayman qala xadana jacfar bn cawn qaala xadaثana cabdiرaحman بn cabdالlah can abi cumar can cabdilaahi ibnu khash khash can abi dar الkifaari radi الlah anه qala wuxu yhi abu dar dahaltu masjid ayaan galay masjidka nabigeena alah sl slam warasu rasulka a sl sl fiihi masjidka ku dhex jira fa ji'tu waan u imid fajalastu ilayh waan fadhiistay agtiisa faqaala wuxuu yidhi ya abaa dar abu darow tacawad alla ka maantacawad ka maangal bilaah alla weyne min shari hayaain min shari shayaaiina aljinni jinniga shayaaiinta shartooda alla ka maangal iwalinsi insiga qultu waxaan idhi aw lilinsi shayaaiin insiga ma shayaaiin baa ay leeyihiin qaala wuxuu yidhi nacam xadiidku waa daciif laakiin rabbiga wuxuu le subxana wa tacaala shayaaiina aljini shayaaiina shayaain alins waljin jin ins alinsi waljin yuxii bacduhum ilaa bacdin sukhrifa qowl quruura marka waa leeyihiin min aljinnati waannaas baab listicaada alla in laga magan gala min fitnat maxyaa nolosha fitnada ilahay in laga magan galo subxana wa tacala baabkan baab xadid shan kun waa xadiis saxiixa qaala imam nas qutayb bin sacid qala xaddaثna sufyaan wmalik ibnu anas qaala waxay yihi xaddaثna abu zinaad can ilacraj can abi hurayra can الnabiy nabigan ka uri sal slm qal nabigen inu yihi cuduu bilah alweyna ka mangala min cadaabi اqabri qabriga cadaabkiisa cuduu bilah alweyna ka mangala min fitnati almaxyaa nolosha fitnado walmamaata iyo geerida cuduu bilah alweyna ka mangala min fitnati اlmasiix dajaal beenaalaha masaxan isha fitnadiisa alle ka mangala waayo xadiid shan kun shan boqol iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas akhbarna cabdiraxmaan ibn moxamed qala xadana abu dawud qala xadana shucba qala xadani akhbaranii yacla ibnu caطa qala samictu aba calqama yuxadiثu can abi hurayra radia allahu canhu ardah raxima allahu jamiica ruwaat ana rasul rasul sl slm kan rasulkan wuxuu yatacawadu mid ka mangala min khamsin shan arrimood ayuu alla ka mangeli jiray subxana wa tacala yaquul wuxu uhi jir rsulkeena sal slm cuudu bilah alla weyne ka mangala min cadaabi اqabri qabriga cadaabkiisa wa min cadaabi jahanama jahanam cadaabkeeda wa min fitnati اmaxyaa nolosha fitnatulamaad geerida fitnadeeda wa min shari اlmasiix اdajaal kan beenaalaha oo masaxan shartiisana alla ka mangala weyaan xadis shan kun shan boqol iyo tobanaad waa sahi isnaad qaala imam abarna mxamed bashar bundar can muxamed bn jacfar وذkر كلمة معناها xdثna شعبة عن يعلى بن cطاء قال سمعت أbا علقمة الهاشhمي قال سمعت أbا هريرة رضي الله عنه وأرضاه qال وxu أbو هريرة سمعت رsuل baan ka mقلay صل سلم يقول isagoo ayaan ka mقلay man aطاacnii qofkii aطeeca faqad aطاaca allah alweyn ayuu aطeecay وman casaanii qofkii u caasiyan faqad casa allah alweyn ayuu ku caasiyey wa kaana rasuulkan wxuu yatacawadu mid alla ka mangala min cadaabi الqبri qabriga cadaabkiisa وcadaabi جahanم جahanم cadaabkeeda وفitnaة الأحyاء وفitnaة الأحyاء maxyaa walmaati oo kale waa wa fitnati alaxyaa kuwana nool fitnadooda walamwaat kuwa dhinta fitnadooda wa fitnati almasiix dajaal iyo kan beenaalaha fitnadiisa fitnat alaxyaa walamwaat asal ahaan wa fitnat almaxyaa walmaat weeyaan nolosha iyo geerida fitnadeeda haddii marka axyaa walamwaat la yihahda kuwa nool nool shir ay leeyihiin way ku baadiyeyn karaan way ku dhibaateyn karaan wahaakada waxyaaba badan walamwaatna <laughs> kuwa dhintayna kuwa dhintay inaad caabudda ka mid a waa la caabudi karaa oo qaar hadda u taagan xaajooyinku soo aruuriya soo jimleeya la taagan soo ma arkaysaan waa noqon kartaa weyaan laakiin asal ahaan waa min axyaa walmamaat weyaan xadيث شhan شhan boqol iyo toban konaad wa xadيث صaحيixa qala الimam aبna abu dawud qala xadaثna abu dawud سlayman بn sayf الxarani qala xadaثna abulwlid qala xadaثna abu cawaana an yعlى بn طاc an abihi can abi cqma qala xadaثanii abu hurayra min fiihi ilaa fiya min fiihi afkiisa ayuu iga sheegay ilaa fiya afkayga qaala wuxuu yidhi wa kaana waxaad yacni annabiy nabigana sal slm wa qaala yacni annabiy nabiga wuxu yhi sal slm istaciidu biاllah alla weyne ka mangala min an min hamsin shan min cadaabi jahanama jahanama cadaabkeeda iyo wa cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wa fitnati اlmaxyaa nolosha fitnadeeda walmamaat iyo geerida fitnadeeda wa fitnat masix dajaalka meelaadaha oo masaxan isha fitnadiisa la ka magangala weyaan yacni salaad kasta gabagabadeeda in alla laga magangala ayuu nabigeenna ummadda ku baraarujiyey sala allahu calayhi wa aalihi wasaxbi wasalam baab isticaada alla weyn in laga mangala min fitnat mamaat geerida fitnada in alla laga mangalo xadii shan kun shan boqol iyo toban iyo labaad wa xadii saxiixa qaala alimaamu nas caleyh raxmat akhbarna qutayba can malik can abi zubayr can taawuus can cabdillahi bni cabaas ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali waslm kaana rasuulkan waxaa yucalimuhum mid bara hada ducaa ducadan kamaa yucalimu suurata suura si u bara oo min qur'an quraan ka mid ah quluu wuxuu dhihi jire waxaad tirahdaan allahuma alla yow annaga nacuudu bika waxaan kaa mangalayna min cadaabi jahannama jahannama cadaabkeeda xanuun badana oo kulayl badana oo mugdi badana oo waxaa weeyaan dhirar badana oo waxaa weeyaan lagu waarid badana ilaah intaba naga badbaadiya subxana wa tacaala wacuudu bika waxaan kaa mangalaya min cadaabi qabri qabriga cadaabkiisa ciriiri badana oo mugdi badana oo bahla badana allah naga badbaadiye rawatmrjalla nooga dhigo wacuud bik waxaan kaa magala min almasiix dajaal fitnat almasiix dajaal dad baadiyeyn badana oo been badana oo socod badana oo taswiir iyo waxaa weeyaan afmishaarnimo badana oo dadka inay ku kadsoomaan badana xaaladiis wax caadi maaha nabigeena suu sheegay sala allahu calayhi waali wasalam maalinta iyada ah qofkii la kulmo inuu raaco bu khatar ugu jira lidaalika nabigeena calayh slat slam wuxuu sheegay in qofka hadduu arka uu ku akriyay fawaatix suurat اkaaf suurat اlkaafi tobanka ayadoo horeysa in mxua wejiga lagaga dhufto lagu akhriyo ilah kaa badbaadinaya riwaayad qaar waxay sheegayaan awaakhirta suurat اlkaafi gabagabadeeda hahi marka waa imtixaan lidaalika nabigeena calayhi salatu slam aad buu masiix dijaal uga hadli jiray ilaa saxaabada ay ka malayaan geeda timireed iyo beer ku dhegnayd oo agtooda ahayd inaad muxuua dhex joogaba markaasaa nabigeena markuu argagaxi saxaabada arkay ayaa wuxuu yidhi waxaad yeelaysaan intaan jooga haddii aad soo baxa dajaal aniga ayaa idinkaga filan aniga ayaa idinka difaaci aniga ayaa idinkala murmi aniga ayaa beentiisa banaanka keeni oo xujadiisa muxuuha baadilka dhigi laakiin haddii aad anoo maqan waa had sida dhacday aad soo baxa qof walba naftiisa asaga iska muxuuah asaga isdifaaci fa kullun xajuuju nafsihi nin walba naftiisa isaga ayaa muxuu ahaa difaaca eh, laga rabaa inuu iska difaaca waxba laskaga difaca marka waxaa ka ilahay in la magala inta hadda nooshahay salaad kasta mar kasta xaalad kasta waxaa ka markaad aragta inaad eh, u banbixin oo meelo duurash iyo ka aado waxaa ka in waxaa weeyaan haddii aad la kulan suurat ulkaaf aad haddii aad la kulanta aad warkiisa dhegaysanin oo diyaar u noqoto dhimasho oo dhimasho ka xigto sida dadka akhyaarta ah ood allah subxana wa tacala ku badbaadin doon ummadda ay samayn doonaan weyaan ninka qiimaha badnaan oo khayrka badan sida axaadiista dijaalka ku sugan ka hadlaysa waa yahay wacuudu bika min fitnati اmaxyaa nolosh fitnada ayaan kaa mangalayaa igo min fitnati اmaxyaa wacuudu bika min fitnati اmaxyaa walmamaat xadiidka شhan kun شhan boqol toban iyo saddexaad waa xadiid صaxiixa qaala aimam akhbarna moxamed ibn maymuun can sufyaan can camr can taawus can abi hurayra wa abi zinaad abu hurayra markuu gaaray ayuu xadiidka taxwiil ayuu geliyay wa abi zinaad can ilacraj can abi hurayra can nabiga nabigen k sl sl qal nabigen uu yihi cuudu bilah alweyne ka magala caza wajal min cadaab illah cadaabka alle oo xanuunka badan oo weynaanta badan alla ka magangala weyaan nacuudu billahi min cadaab illah nacuudu billahi min fitnati maxyaa walmaat alla weynan ka magangala nolosha fidnadeeda iyo geerida fidnadeeda waa min cadaabi qabri qabriga cadaabkiisa waa min fitnati masiix dajaal maxalu shaahidka marka maxay tahay nacuudu billahi min fitnati maxyaa walmamaat baab isticaada alla wey in laga magangalo min cadaabi qabri qabriga cadaabkiisa xadiidka shan kun shan boqol iyo toban iyo afraad waa xadiid saxiixa qaala alxaari ibnu miskiin qiraa'atan caleyh waana asmac waa taqana alxaari miskiin can abi qaasim ibn qaasim cabdiraxmaani can maalik can abi zinaad wa cabdilaahi can ilacraj cabdiraxmaan weeyaani can abi hurayra ana rasul rasulka sal sl rasulka waa yadcuu mid ducaysto oo yaquulu yihahda fii ducaai ducadiisa allahuma alay inii aniga acuudu bika waxaan kaa mangalaya min cadaabi jahannama jahannama cadaabkeeda wacuudu bika waxaan kaa mangalaya min cadaabi qabri qabriga cadaabkiisa wacuudu bika waxaan kaa mangalaya min fitnati masiix dajaal beenalaha isha masaxa fidnaysan kaa mangeli wacuud bika waxaan kaa mangala min fitnati maxyaa nolosha fidnada walmamaat iyo geerida ayaan kaa mangeli saas ayuu nabigeena calayhi sala slam ku ducaysan jiray baabu listicaada alla weyn in laga mangala min fitnati alqabri qabriga fidnadiisa in alla weyn laga mangala iyuu baabkan uu baab yahay weeyaan hahay xadiidka shan kun shan boqol iyo toban iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasri alayh sala abana abu caasim qaala xadathana qasim ibnu katiir almuqri can leyth ibni sacd can yaziid ibn abi xabiib can sulayman bn yasaar annahu sulaymaan samic wuxuu ka maqlay abu hurayrata cabdiraxmaan sheekh dawsi ayuu ka maqlay raawiyat alislaam radia allahu canhu arda wa jami can jamiici saxaabati rasul lah sl slm waraxma llah jamic ruwaat yaquul isaga ayuu ka maqlay samictu rasul baan ka maqlay sl sl yqul isagoo le fi ducaai ducadiisa allahuma alahu ini aniga acudu bika waxaan kaa maangala min fitnati alqabri qabriga fitnadiisa aan kaa maangeli wa fitnati dajaal beenaalaha fitnadiisa aan kaa maangeli wa fitnati almaxya walmaat nolosha iyo muxuu ahaa fitnadeeda iyo geerida fitnadeeda aan kaa maangeli qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi haadaa khaطأun wasawaabu sulaymaan ibni sinaan sulayman ibn isaar saxma ayuu ley sulayman ibn sinaan allah ya saxa baab isticaada min cadaab illahi cadaabka alle in alla magal ayuu baabkan u baab yahay xadiid shan kun shan boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas bna maxamed mansuur qaala xadana sufyaan can abi zinaad can ilacraj can abi hurayra can الnabiy salى اllahu alayh wali slm qaal nabigan wuxuu yidhi cuudu bilah alweyne ka mangala min cadaab illahi cadaabka alle cuudu bilah alweyne ka mangala min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa cuudu bilah alweyn ka magala min fitnati almaxyaa walmamaat nolosha iyo geerida fitnada la kamangala cuudu bilah alweyn ka magala min fitnati almasiix dajaal kan masaxan oo beenalaha alla ka mangala weyaan baab isticaada alla weyn in laga mangala min cadaabi jahanama jahanam cadaabkeeda xadiid shan kun shan boqol toban iyo todobaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasa alabtal akhbarna isxaaq ibn ibraahim qaala anbana abu caamir alcaqadi qala xadadana shucba can budayl ibni maysara can cabdillahi bni shaqiiq can abi hurayra qala wuxu yhi abu hurayra kaana wuxuu aday rasul lah sal sl slam yatacawadu mid all ka magal min cadaabi jahanama jahano cadaabkeeda iyo cadaabi qabri cadaabkiisa iyo wlmasiix dajaal kambeenadaha oo masaxan shartiisa ayuu la kamangeli jiray subxaana wa tacaala baab isticada min cadaabi annaar naarta cadaabkeeda alla magal baabkan baab xadid shan kun shan boqol toban sideedaad waa xadii saxiixa xadiid kastoon marno markaan marayno niyada ku qabta inaan anagaan alla ka magangelayna subxana wa tacaala duca aan isku darsano marka duca iyo iyo darsi aan isku darsano iyo tacawud baab listicaada alla weyne in laga magangala min cadaabi annaar naarta cadaabkeeda alla in laga magalayo baabkan waa xadid shan boqol iyo iyo toban sideedeed waa xadid saxiixa qaala alimaam nas akhbarna maxamuud ibnu khaalid qala xadana alwaliid ibnu muslim qala xadana abu camr can yaya alcaqdi weyan can yaya anahu xadatahu qala wuxu yhi akhbarnii abu salamata ibn cabdiraxman weyan qala xadatanii abu hurayra qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul asuka wuxu yh sal slm tacawadu man galab ilah alweyn min cadaabi الnaar naarta cadaabkeeda alla ka mangala wa cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa alla ka mangala wa min fitnati اlmaxya walmaat noloshii geerida fitnada alla ka mangala wa min shari almasiixi اdajaal beenalaha masaxan shartiisa alla ka mangala weyaan baabu isticaada min xari naar naarta kuleelkeeda in alla mangala iyo baabkan xadidka shan kun shan boqol toban iyo sagaalaad wa xadid saxiixa qaala alimaam nas akhbarna axmed ibn xafs qaala xadana abi waa xafsi weeyaan abihiise qala xadana ibraahim can sufyaan ibni saciid can abi xasaan can jasra can caaisha anaha caaisha qaalat waxay tihi qaala rasul rasuka wuxuu yihi sal allahu alayh ali allahuma alayow allaahuma rabba jibriila jibriil rabbigiisi allihii jibriil rabbigiis ahayo wa mikaala wa mikaiila mikaiil rabbigiisow wa rabba israafiila israafiil rabbigiisow acuudu waxaan kaa magala bika adig min xari naar naarta kuleelkeedan kaa mangeli wa min cadaabi qabri qabriga cadaabkiisaan kaa mangeli shan kun shan boqol iyo labaatan xadiidka waa xadiid saxiixa qala imam abana cmr bn sawad qala xadana ibn wahb cabdilaahi qala xadana cmr ibn xaari can yaziid bn abi xabiib can sulayman bn sinaan almusani soo ma jeedaan waxaad imaamku lahaa marka hore sulayman sar waa khalad marka u lahaa halkan weeyaan sulayman bn sinaan almusani anahu samica aba hurayrata yqul isagoo ayuu ka maqlay samitu abalqasim ayaan ka maqlay waa muxamed ibn cabdillaah ibn cabdilmualib annabiy اlumiy radia sala allahu alayh ali waslm yquul isagoo ayun ka maqlay abulqasim fii salaatihi ducadiisa allahuma alla minii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min fitnati alqabri qabriga fitnadiisa wa min fitnati dajaal beenaalaha fitnadiisa wa min fitnati maxyaa walmaat nolosha iyo geerida fitnadeeda wa min shari wa min xari jahanama jahanama kulaylkeeda ayaan kaa magangali wayn qala cabdiraxmaan hada hu sawaab xadiidka hore u lahaa khaطaci oo shan kun shan boqol iyo toban iyo shanaad ahaa kan ayaa sax yuu leeyahay xadiid shan kun shan boqol iyo ko iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam abarna qtay bn saciid qala xadana abu axwas wasala ibn sulaym can abi isxaaq can burayd ibnu abi maryama can anas malikin qala wuxu yih anas malik waa khaadimka nabigana sal slm radi la an arda qala wuxu yih rasuulkena sal slm qala rasul rasulka wuxu yih sal slm qala wuxu yih anas marka qaala rasul rasulkana wuxuu yih sal slm man sa'ala qofku weydiista allaha alla weyne aljannata jannada alaaa maraat saddex jeer qaalat iljanatu jannada waxay tidhaahdaa allaahuma allahayow adkhilhu ljanna janno geli waman istajaara qofkii ka mangala alle min annaari naar alaaa maraat saddex jeer qaalat inaaru naarta waxay tidhahdaa allahuma alehyow ajirhu min annaar naarta ka badbaadi ayay tidhahdaa riwaayo kalen waxaa weeyaan todoba marka todobada iska gaar saas weeyaan baab اsticaada hada wallahu aclam wsala اllah waslam abdi rasul mustafa